bsmi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan ku guda jirnaa kitaabkii axkaamun daruuriya lilfatayaati wazawjaat waxaan maraynaa casharka mukhaaladat lxaa'id yacni dheehitaanka macnaha haweenta caadada qabto la dheehayo oo lala dhaqmahayo wax lala cunahayo lala fariisanahayo eh, la mubaasharaynahayo arrimahaasaan baabkan oga hadli doonaa ina shaaric yubiixu lana allaha shaarica wuxuu noo banaynahayaa an nukhaalid alxaa'ida inaan dheehno gabadha caadada qabta fil buyuuti guryaha dhexdooda marka la joogo bilmujaalasati aan ku dheehno la fariisashada walmudaajacati la seexashada walmu'aakalati iyo wax la cunidda walmushaarabati wax la cabidda walistimtaaci iyo istimtaaca kalmubaasharati sida taabashada oogadeeda la taabanahayo fii maa fowqa surati oona laga taabanahayo xudunta inta ka sareysa wa taxta rukbati iyo lowga inta ka hooseysa oo loogu istimtaacayo bilqublati dhunkashada aw ilmucaanaqati qoorqooraysiga aw ilamsi taabashada o kayri dalika iyo wixii intaa kasoo haray ila aljimaac oo aan galmada ka ahayn kamaa habata dalika can nabiyi sala allahu calayhi wasalam sida nebigaba ka sugnaatay can anas anas bin malik baa waxaa laga wariyey ana alyahuuda kaanuu waxay ahaayeen qoladan yahuudda la yidhaahdaa waxay ahaayeen idaa xaadat ilmara gabadha hadday caado ku dhacdo fiihim dhexdooda lam yu-aakiluuha wax lama cuni jirin baa layidhi walam yujaamicuuhuna fi lbuyuuti guryahana ma aynan la joogi jirin oo ma dhexgeli jirin markii guryaha la joogo way isaga carari jireen fa sa'ala asxaabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebiga ayaa su-aashay oo arinkaas ka waran bay yidhaahdeen anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey tacaala wayas'aluunaka can ilmaxiidi waxay ku weydiinahayaan caadada haweenkay wax kaa weydiinahayaan qul waxaad ku tiraahdaa huwa xaydka adan waa wax dhib ah factazilu nisaa'a ka fogaada haweenka filmaxiidi wakhtiga xaydka ay qabaan ka fogaada macnaa xaydku waxaa weeye adan dhib wey ama najaaso weeye ama wax aan wanaagsanayn oo oo xisi ahaan aan u wanaagsanayn weeye oo waxaa weeye ama gabadha waa wax dhibahayo oo markii caadada ay hayso gabadhii xoogaa culays iyo dhibbay dareemaysaa marka xaydku wax wanaagsan ma ahano waa wax shay oo aan maogtahay najaaso ahoo gabadha ka imaanhayo marka factazilu nisaa layidhi ka fogaada filmaxiidi fii waqti lmaxiid waqtiga maxaan ku rahdaa gabadha caada ee qabta ka fogaada ilaa aakhiril aaya aayadda dhammaadkeeda inta laga gaaro aayaddaas baa allah subxaanahu watacaala soo dejiyey fa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka markaa wuxuu yidhi isnacuu ku sameeya haweenka kulla shayin shay walba ila nikaax wixii aan jimaac ka ahayn nikaaxan hadda jimaac baa loola jeeda fa balaqa dalika arrinkaas waxaa maqlay oo wuxuu gaaray warkaasi alyahuud yahuud ayuu gaaray fa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen maa yuriidu hada arajul ninkan nebigay ku jeedaan maa yuriidu ma doonahayo hada arajulu ninkan an yadaca inuu ka tago min amrina shay-an arrimaha annaga aan ku dhaqanno shay ka mid ah ilaa hadduu doono khaalafanaa fiihi wuu nagu khilaafaya wuu isaga tegaya fa jaa waxaa yimid usayd binu xudayr iyo wa cubaad binu bishir labadaas saxaabi oo reer ansaar ahaa midna usaydna wuxuu ahaa ows ayuu ahaa qabiilada ows cubaadna wuxuu ahaa bani cabdilashal ayuu ahaa labadaas saxaabi oo reer ansaar ah ayaa ila nebiyi u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala waxay ku yidhahdeen yaa rasuul allaahi ina alyahuuda taquulu kada wa kada yahuud waxay odhanaysaa sidaa iyo sidaa oo macnaa hadalkoodii bay u sheegeen nebiga ninkan ma doonahayo wax diinteenna ka mid a ah ama wax arrimaheenna ka mid ah inuu nagu khilaafo ilaa uu nagu khilaafaya bay u sheegeen markaasi waxay yidhahdeen afalan nankixuhunna haweenka miyaanan aanan u tegaynin fil maxiidi waqtiga caadada ay qabaan maadaama yuhuudda ay ka fogaanayaan gabadhu markay caadada qabto si aan yuhuudda eh, mukhaalafad taam ah oo dhammaystiran aan u khilaafno arrintaasna inaan ku khilaafno sooma habboonay yidhaahdeen oo ayaga haddii waqtiga caadada ay utegidda haweenka loo galmoolahay ay ka fogaadeen annaga haddaan u tagna ka waran haweenkii aan isticmaal fatamacara waa bedelmay wejhu eh, rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam baa layidhi nabiga wejigiisii waa isbedelay oo fatamacara bimacnaa fataqayara wey xataa dananna ilaan malaynay bay yidhahdeen saxaabadii meesha joogtay an qad wajada calayhima inuu nebiga u carooday labadaa saxaabi usayd iyo cubaad inuu u carooday aan u malaynay yacnii wajada haddii calaa ay ka daba marto bimacnaa qadab ayaa loo adeegsadaa fa kharajaa way baxeen labadii saxaabi way iska baxeen nebiga agtiisay ka baxeen fastaqbalathumaa waxaa ka hortimid hadiyatun min labanin hadiye caano ahoo oo ila nabiyi loo wada ilaa rasuulilaahi loo wada sala allahu caleyhi wasalam fa bacatha fii aathaarihimaa hadiyadii nebigu markii soo gaartay fa bacatha nebigu wuxuu diray fii aathaarihimaa raadkoodii wuxuu ka daba diray ninbuu ka daba diray oo labadii saxaabi ha loo soo yeeruu yidhi labadii saxaabi marka way yimaadeen fa caanihii buu waraabiyey nebiga oo wuxuu yidhi caanahan caba fadananaa bay yidhahdeen saxaabadii nebiga agtiisa joogtay waxaan u malaynay annahu nebiga lam yajid calayhimaa inuusan u caroonin maadaama uu soo dhoweeyo caanahan cabba uu yidhi inuun u caroonin baan haddana u malaynay bay yidhahdeen marka sidaa wey marka xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa haweenka markay caadada qabaan in aan la ogoleyn in la jimaaco wixii kale oo istimtaac iyo mubaasharo kale iyo waa u furan tahay wey ninka ragga ah laakiin jimaac waa xaaraan wey binasi lqur-aan baa lagu xarimay iyo wa sunnati nebiy sala allahu caleyhi wasalam can caa waxaa laga wariyey xaaskii nebiga qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa atacaraqu mid feenata alcadma lafta hilibka oo ilkaha ilkaha horoodkoodan ku feenan jiray wa ana xaa anigoo caado qabay tiri fa ucdiyahu nebiyu sala allahu caleyhi wasalam markaasaa nebiga aan qeyb ka siin jiray fa yadacu famuhu afkiisa nebigu wuxuu saari jiray fii mowdici aladii fiihi wadactuh meesha aniga maxaan ku rahdaa aan afkayga saaray ayuu asagana afkiisa saari jiray wa ashrabu sharaaba waxaan cabi jiray bay tiri caaisha sharaab cabitaan ama caanay noqon karaan ama biyo iyo wixii la mid ah fa unaawiluhu markaasaan nebiga u dhiibi jiray fa yadacu famuhu afkiisa wuxuu saari jiray fi lmowdici alladii kuntu ashrabu minhu meesha aniga aan ka cabahayo dhareerkayga iyo caliyadeyda i ku tiilay ayuu isaguna nebiga afkiisa uu saari jiray baa marka marka xadiidkaana wuxuu sii caddaynahayaa haweenta markay caado qabto wixii ay soo hambaysay iyo afkeeda meeshay saartay iyo waxaasoo dhan nijaaso inaysan ahayn oo qofka afkiisa uu saari karo waxaa kaloo xadiidkan laga faa'iidaysanahayaa mucaasharada iyo dhaqanka wanaagsan oo zawjeynka labada ruuxoo wada jooga ay macnaa ku dhaqmahayaan macnaa in maxaan ku rahdaa wax la wada cabahayo wax la cunahayo wax la hambeynahayo iyo mogtahay iyo wixii lamida macnaa waa almucaasharatu almacruufa waalmucaasharatu aljamiila weeye waa arrimaha aadka loogu baahan yahay oo mawadada iyo raxmada keenahayay ka mid tahay wa can maymuuna can maymuuna waxaa laga wariyay zawji nebiy sala allahu calayhi wasalam oo xaaskii nabiga ka mid ahayd qaalad maymuuna waxay tiri kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadajicu mid seexda maciya mid ila seexda ayuu ahaa bay tiri wa ana xaa'idun anigoo caadadii qaba wa beynii wa beynahu thawbun aniga iyo nebigana waxaa noo dhexeeyey bay tiri maro maraan noo dhexeysay bimacnaa waxay ka wadaa maraan xiran jiray markaa nebiga macnaa anoo caado qaba aan la istimtaacayo oo maxaanku rahdaa maraan hoosta ku xiran jiray bay tiri oo meesha oo caadada qabtaa ayaan mara ka xiran jiray inta kale oogadayda macnaha nebiga way u banaanayd bay tiri oo u isticmaali jiray xadiidkaasna muslim baa asna soo saaray can caaisha waxaa laga wariyay qaalad waxay tiri kaanad ixdaana mideen waxay ahayd idaa xaadad markay caado ku dhacdo amarahaa rasuulullaahi wuxuu amri jiray sala allahu calayhi wasalam an tatazira inay maro soo hoosta kusoo xirato uma yubaashiruha markaasuu ku istimtaaci jiray oo oogadeeda uu taaban jiray can caaisha waxaa haddana laga wariyey caaisha waxaa laga wariyey qaalad waxay tiri kaana wuxuu ahaa rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yukhriju mid soo saara ilaya aniga ii soo saara ra-sahu madaxiisa min almasjid masaajidku iga soo saari jiray wa huwa mujaawirun asagoo muctakif ah mujaawirun bimacnaa muctakif baa laga wadaa asagoo ictikaaf ku jira fa aqsiluhu markaasaan madaxa u mayri jiray nebigabay tiri wa ana xaaidun idun anigoo caado marka xadiidkana arrimaha laga faa waxaa ka mid ah awalan mucaasharatu bayna zawjayn siday u wada dhaqmahayaan labada lamaanoo isqaba sawjeynka isqaba siday u dhaqmahayaan oo caaisha waxay sheegaysaa nebiga masaajidka isagoo ku jira oo ictikaaf ku jira inuu daaqada masaajidka madaxa kasoo bixin jiray ayadana banaanka masaajidka ay joogtay oo nebiga madaxa ay u dhaqi jirtay macnaha taasi cadaynaysaa macnaha oo waa mucaasharada wanaagsan oo mawadada iyo raxmada soo jiidaysa waxaa kaloo xadiidka laga faaidaysanaya gabadha caadada qabta korkeeda inuu daahir yahay meesha caadada ay ku dhacday ma ogiye inta kale jirkeeda daahir inuu yahay oo ninkeeda madaxiisa inay dhaqi karto taaban karto najaaso aysan ahayn gacmaheeda iyo oogadeeda kale ayaa laga qaadanhayaa macnaha marka sidaas wey sida wanaagsan oo la iska doonahay can caaisha waxaa haddana laga wariyey qaalad waxay tiri kaana ra-su rasuulillaahi wuxuu ahaa rasuulka madaxiisa wuxuu ahaa bay tihi sala allahu calayhi wasalam fii xijri ixdaana middeen dhabteed dhabta mideenna oo haweenkiisa mideenna ayuu dhabteeda madaxa saaran jiray oo wuu barkan jiray baa laga wadaa wahiya xaa'idun idun ayadoo caado qabta wa huwa nebigana yaqra'u lqur-aan qur-aanku iska akhrin jiray macnaha qur-aanka ayuu akhrin jiray ah, oo marka haweenta caadada qabta dhabteedana waa sidoo kale ilan oogadeedo dhan waa daahir maxalka ama makaanka uu caadada macnaha ay ka imaanayso keliya unbaa la iska ilaalinhaya inta kale jirkeeda waxaa weye waa lagu seexan karaa waa la taaban karaa maxaan ku dhahdaa adigoo ku jiirtaad qur-aan iska akhrisan kartaa wax mushkila ma lahan macnaha marka xadiidkan isagana sidii kuwii horeo kale mucaasharatu bayna zawjayn ayuu tusinhaya mucaasharada wanaagsan oo la doonahaya labada qof inay ku wada dhaqmaan oo ninka haweentiisa markuu doono inuu dhabteeda ku seexan karo inuu maxaan ku rahda istimtaacin karo ayadoo xataa caado qabta waxaa laisu diiday waxa un weeyey ijmaacan weye waxa gabadha caadada qabta la iska xarimay inta kale laakiin waxa weeye waa wax mashruuc ah oo jidaysan oo ilaahay u baneeyey wey baabka kaas ku xiga waxaa weeye al ikhtilaaf fii qiraa'ati alxaa'id waaljunubi lilqur'aan ikhtilaafka macnaa culummada islaamka isku khilaafeen akhrinta gabadha caadada qabta qur-aanka ay akhrinayso iyo ninka ama gabadha junubka qofka qaba oo janaabada qaba qur-aanka uu akhrinahayo ayay culummadu isku khilaafeen oo gabarh caado qabta qur-aan ma akhrin kartaa mise ma akhrin karto qofka janaabada qaba ama gabar ha ahaato ama nin ha ahaade waxa weye qur-aan ma akhrin karaan ayagana waa mas'alo khilaaf ah oo culummada islaamka ay ka doodeen macnaa wa qaala bacdu ahlilcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yajuusu waxaa banaan qiraa'at lxaa'id wannufasaa inay akhriso gabadha caadada qabta iyo haweenta umusha ku jirta oo dhiigga umusha qabta fii kutubi tafsiir kutubta tafaasiirta wa kutubi alfiqhi kutubta axkaamta oo fiqiga waaladabi addiini iyo kutubta macnaa aadaabta diinta iyo akhlaaqda iyo waxyaalahaas laga barto waalxadiid kutubta axaadiida watowxiid kutubta towxiidka naxwiha iyo kuwa lamidka ah way akhrin kartaa gabadha caadada qabta iyo gabadha maxaan ku rahdaa nufasada wa inamaa munica min qiraa'ati alqur'aani calaa wajhi tilaawa qur-aanka akhrintiisa waxaa un la iska reebay in loo akhriyo calaa wajhi tilaawa macna akhrin qaabkeed macnaha laa calaa wajhi ducaa'i lama reebin in qofka qur-aan uu akhriyo gabadha iyadoo caadada qabta inay qur-aan u akhriso duca ahaan awil istidlaal ama inay soo daliishato wanaxwi dalik wixii lamid a ah. yacni gabadha caadada qabta waxaa weeye aayadaha qur-aanka ah gabadha markay akhrinaysa iyadoo caadada qabta haddaynan qiraa'o ula qasdaynin laakiin duca ay ula qasdayso oo inay ducaysatay rabtaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa filaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba naar bay ku ducaysanaysaa marka ujeedkeedu ma aha qur-aan inay akhriso laakiin ducay ola jeedaa waa u bannaan tahay awil istidlaal ama qof bay la doodaysaa way usoo daliishanaysaa aayad qur-aan bay usoo daliishanaysaa wanaxwi daalika wixii lamid ah marka qaababkaas gabadha ayadoo caado qabta qur-aanka way ku akhrin kartaa laakiin inay ula qasado qiraa'o keliya oo akhrin keliya ula qasado taas wey midda xaaraanta ah oo laisu diiday wakadaa sidaasoo kale laha gabadha waxaa usugnaaday xamlu kutubi tafsiir inay qaado kutubta tafsiirka macnaha kutubta tafsiirka ah way qaadi kartaa iyo wanaxwiha iyo kuwa lamidka ah lilxaajati hadday xaajo timaado iyadoo caado qabta kutub tafsiir ah iyo kutub xadiid ah way qaadi kartaa ama aljunub qofka laakiin janaabada qaba falaysa lahu qiraa'atu lqur'aan uma sugnaanin qur-aanka akhrintiisa mudlaqan gebi ahaantiisa xataa yaqtasila la uu ka mayranahayo qofka asaga janaabada qaba marnaba looma ogola inuu qur-aan akhriyo sidiisaba ilaa uu janaabadii ka qubaysanahayo walahu qofka janaabada qaba waxaa u sugnaaday an yaqra'a inuu akhriyo fii kutubi tafsiir kutubta tafaasiirta wuu akhrin karaa isagane waalxadiid wakayrihimaa iyo kuwa lamidka ah min duuni an yaqra'a asagoon akhrinaynin maa fii damaniha min alaayaat waxa ku dhex jira kutubtaasi oo aayado qur-aan ah asagoon akhrinayn laakiin sharaxa keliya wuu iska akhrisan karaa laakiin aayadaha sharaxa ku dhex jira qofka janaabada qaba ma akhrin karo waxaa u daliila limaa thabata can nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga wixii ka sugnaaday annahu nebiga kaana wuxuu ahaa laa yaxjusuhu mid uunan mancinaynin shay-un shay can qiraa'ati alqur'aan qur-aanka akhrintiisa ila aljanaaba janaabada unbaa ka mancin jirtay wax kaloo ka mancin jiray nebiga qur-aan inuu akhriya ma jiri jirin ila aljanaaba wa fii lafdin canhu sala allahu calayhi wasalam lafdi kale oo nebiga xaggiisa laga wariyen wuxuu ahaa annahu qaala nebigu wuxuu yidhi fii damani xadiidin xadiis dhexdiis wuxuu ku yidhi rawaahu xadiidkaasoo uu wariyay alimaam axmed biisnaadin jayid sanad wanaagsanna uu ku wariyey fa ama aljunubu qofka janaabada qaba falaa ma akhrin karo qur-aan walaa aaya hal aayad xataa ma akhrin karo yidhi can caliyin radia allaahu canhu cali bin abi daalib qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaqra'u ljunub qofka janaabada qaba ma akhriyo walal xaa'id gabadha caadada qabtana ma akhriso shay-an min alqur'aan shay qur-aanka ka mid a ah. yacni shay-an waa nakira wey nakira fii siyaaqi nafyi tacumu bay yidhaahdaan usuuliyiinta macna yacnii nakiro hadday nafyi iyadoo lasoo sheegay hadday nakiro dhacdo waxay faa-iideysaa cumuum bay yidhaahdeen oo macnaa wax ay akhrin karto ama qofka janaabada qaba waxay akhrin karaan ma jiraan wey macnaha laa yaqra'u ljunub wala alxaa'id shay-an min alqur'aan wey shay qur-aanka ka mid ah ma akhrin karaan wey qaala caliyun radia allaahu canhu cali bin abi aalib wuxuu yidhi gabadha caadada qabta laakiin waa soo sheegnay arrimahaas inay ku akhrin karto oo xataa waxaan soo sheegnay kitaabka awalkiisa aan kusoo sheegnay culummada qaar inay qabaan hadday ka cabsanayso inay halmaantoo kale inay akhrin karto laakiin si kale inaynan ku akhrin karin laakiin kutubta tafaasiirta kale markay cashar tafsiir qaadanayso ama cashar xadiid ah oo aayadihii ku dhex jira markaasi oo casharka macalinka kasoo bax u yidhaahdo inay marka aayadihii ama axaadiidtii kutubka xadiidka ah aayadihii ku jiray inay akhrin karto macnaha iyadoo cashirka ka baxaysa laakiin waxaa loo diiday qiraa'a ahaan inay u akhriso macnaha calaa wejhi tilaawa baa laisu diiday qaala caliyun wuxuu yidhi cali bin abi aalib wuxuu yidhi radia allaahu canhu ra-aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam tawadaa oo weyse qaatay uma qara'a kadibna akhriyay shay-an min alqur-aan shay qur-aanka ka mid ah uma qaala yidhi haakada sidaas weeye liman laysa bijunub qofkaan janaabo qabin sidaasuu samaynahayaa wuu weyse qaadanaya qur-aanku akrinaya wa ama aljunub laakiin qofka janaabada qaba falaa ma akhrin karo qur-aanka walaa aaya hal aayad xataa ma akhrin karo qaala alhaytami wuxuu yidhi rijaaluhu xadiidkan ragga wariya mawhuuquuna waa rag lagu kalsoon yahu yidhi wa ibnu taymiya raximahu llahu tacaala sheikhu lislaam ibnu taymiyana wuxuu yidhi fa madhabu larbacati madhabta afarta imaam afarta imaam waxaa lagu jeedaa alimaamu shaafici walimaamu abi xaniifa walimaamu malik wa imaamu axmed binu xambal yacni kuwaasaa lagu jeedaa weye afarta imaam laa yujawizuuna ma banaynahayaan liljunubi qofka janaabada qaba qiraa'ata alqur'aan qur-aan inuu akhriyo uma banaynahayaan wala lubthu fi lmasjid masaajidka dhexdiisa inuu ku nagaadana uma banaynahayaan idaa lam yakun calaa wuduu'in haduusan weyse qabin hadduusan weyse qabin xataa masaajidka inuu dhex fadhiyo looma ogol laakiin hadduu weyse qabo iska dhex fadhin karaa marka baabkaasna waxaan ka faa'iidaysanay gabadha caadada qabta inaysan qur-aanka akhrin karin ilaa ay daahir ka noqonayso laakiin waxaa u furan in casharka tafsiirka qur-aanka ah iyo axaadiidta aayadaha ku jira inay akhrisan karto ayadoon aayadihii keliya u qasdaynin akhrintooda laakiin sharaxii iyo aayadihii iyo inay isku akhrisan karto oo macalinka casharka tafsiirka kasoo bax markuu yihahdo ama casharka xadiidka inay axaadiistii iyo aayadihii isku akhrin karta macnaha baabka kaas ku xigana waxaa weeye qiraa'at almuxdith lilqur'aani wamasihi lilmusxaf qofka oo xadadka qaba akhrintiisa qur-aanka uu akhrinahayo iyo taabashadiisa musxafka uu taabanhayo can caliyin qaala cali bin abi daalib wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam yuqri'unaa alqur'aan mid qur-aankana bara yuqri'unaa bimacnaa callamanaa baa laga wadaa qur aankuna bari jiray calaa kulli xaalin xaalad kasta maa lam yakun junuban hadduusan nebiga janaabo qabin can cabdilaahi bni salamana qaala wuxuu yidhi ataytu caliyan cali baan u tegay buu yidhi anaa aniga iyo warajulaani laba nin baa cali u tagnay fa qaala wuxuu yidhi cali kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam yakhruju min alkhalaa'i mid ka soo baxa suuliga ayuu kasoo bixi jiray fa yaqra'u lqur'aana markaasuu qur-aanka akhrin jiray wa yaakulu macana allaxma hilibka mar uu nala cuni jiray walam yakun yaxjubuhu ma ka xijaabi jirin can ilqur'aani qur-aanka akhrintiisa shay-un shay leysa aljanaabati janaabada aanan ka ahayn wax ka xijaabi jira oo ka celin jiray qur-aan inuu akhriyo ma aysan jirin nebiga ilaa waxaa ka celin jiray janaabada marka meeshaas waxaa kasoo baxda qofka junubka ah in uusan qur-aan marnaba akhrin karin aan loo ogolayn qur-aanka akhrintiisa qaala ibnu taymiya wuxuu yidhi sheikhulislaam raximahullah wa amaa masulmusxaf buu yidhi kitaabka musxafka taabashadiisa fa saxiixu sida saxiixa ah waxaa weeye annahu shaniya yajibu lahu alwuduu qofka doonahaya inuu musxafka taabto waxaa waajib ku ah inuu weyse qaato ka qowli ljamhuur sida culummada badankood ay yidhaahdeen wa hada huwa almacruufu can asaxaabati sida laga yaqaano oo looga bartay saxaabadana sidaasay ahayd oo ayagoon weyse qabin kitaabka musxafka qur-aanka ma aynan taaban jirin qofka waxaa la rabaa kitaabka qur-aanka hadduu qaadahayo waa inuu soo weysaysta saxaabada sidaa ku tagtay waxaa ka mid ahaa sacad iyo salmaan iyo ibnu cumar ayaa ka mid ah wa fii kitaabi camar bin xisimna waxaa kusoo arooray can inabiyi laga wariyey sala allahu calayhi wasalam laa yamasu lqur'aana ilaa daahir qur-aanka ma taabanahayu yihi rasuulka ilaa qof daahir mooye qof kale ma taaban karo wadaalika arrinkaas wuxuu nabiga saa u yiri waxaa weye ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu reebay an yusaafara bilqur'aani qur-aanka in lala safro ilaa ardi alcaduwi dhulka cadowga jooga in loola safro makhaafata cabsi laga baqahayo an tanaaluhu inay gaarto qur-aankii aydiihim gacnahooda dadka cadowga ahoo gaalada ah oo najaasada aan iska ilaalinayn gacnahooda inay gaarto ayaa la diidahay marka qof aan weyse qabin marka kitaabka qur-aanka ma qaadi karo wey mana taaban karo wa qaala imaamu alxaafid abilculaa maxamed cabdiraxmaan fii sharxi jaamici turmidi wuxuu ku yidhi waqad waqaca alijmaac waxaa dhacay buu yidhi ijmaac oo culummada islaamku way ku kulmeen way isku raaceen calaa annahu laa yajuus inaysan bannaanayn lilmuxditsi xadathan akbar qofka qaba xadadki weynaa xadadka weyn waa qofka markuu jimaac sameeyo oo reerkiisa uu la dhaqmo oo la gogol galo ayaa waxaa la yidhahdaa xadadki weynaa xadadka yarna waxaa weeye waa midka qofka markuu kaadiya iyo uu saxarooday iyo xadadkaasna waxaa la yidhahdaa xadathul asqar marka kaas waxaa weeye weysada keliya ku filan intuu istijoodo unbuu weysaysanaya qubays looma baahna laakiin xadadka weyn oo janaabada ah qofka haweentiisa markuu isticmaalo ah qubays la-aan salaad lama tukan karo qur-aan lama akhrin karo sidaa wey xadadka weynaa baa la yidhahdaa marka culummadu waxay isku raaceen buu yidhi inaysan u banaaneen lilmuxditi qofkii uu ku dhacay xadatan akbar xadadkii weyna an yamasal musxafa musxafka inuu taabto wa khaalafa fii dalika daa-uud daa-uud bin cali oo oo daahiriyada macnaha madaxa u ah ayaa ku khilaafay oo wuxuu yidhi waa la taaban karaa buu asagii wa ama almuxdisu xadatan asqar laakiin qofka xadadkii yaraa qaba fa dahaba ibnu cabaas waashacabi wadixaak wazayd binu cali wa daa-uud adaahiri waxay ku tageen ilaa annahu yajuuzu lahu masulmusxaf qofka aan weyse qabin inuu kitaabka qur-aanka taaban karo ayay iyagu ku tageen wa qaala kayru waaxidin min ahli lcilmi hal qof wax ka badan oo ahlu cilmiga asxaabu nabiyina ka mid a asxaabtii nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo wataabiciina iyo taabiciinta yaqra-u rajul bay yidhaahdeen ninku wuu akhrinhayaa alqur'aana qur-aanka calaa kayri wuduu'in weyse la-aan qur-aanka wuu akhrin karaa walaa yaqra-u fi lmusxaf musxafna kama akhrinahayo ay aakhidan biyadihi weye musxafka isagoo gacanta ku haya ma akhrinahayo ilaa wahuwa daahirun bay yidhahdeen isagoo daahir oh ah weyse qaba unbuu akhrinhayaa marka qowlkaasaa raajaxsan wey qoladan kaleo ibnu cabaas iyo shacbi iyo daxaag oo ay leeyihiin macnaha qofka kitaabka way u banaan tahay inuu taabto isagoon weyse qabin waxaa ka xoog badan qowlkan dambe ayaa ka xoog badan wa amaa idaa lam yamasahu laakiin hadduunan taabanaynin wayaqra-u uu akhrinahaya naadiran isagoo fiirinaya fiihi musxafki fa huwa jaa-isun arrintaas way banaan tahay wa bihi sidaana yaquulu waxaa odhanahaya sufyaanu thawri washaafici waaxmed waisxaaq wahuwa qowlu abi xaniifa wamaalig wey wa qaala sheekhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi idaa qara'a hadduu qofka akhrinahayo qur-aanka filmusxaf musxafka dhexdiisa uu ka akhrinahayo awi loox ama loox dhexdiisa uu ka akhrinahayo walam yamasahu uunan taabanaynin jaaza dalika arrintaas way u banaanta uu yidhi wa in kaana haba ahaado calaa kayri dahuurin midaan daahir ahaynba ha ahaado oo weyse aan qabine wuu akhrin karaa wey marka calaa kayri duhuur intaan waxaa laga wadaa dee janaabadii lagama wado xadadkii yaraabaa laga wadaa weyse la-aanti wayajuusu lahu waxaa u banaan an yaktuba inuu qofku qoro qur-aankii fi lowxi loox inuu ku qoro wahuwa calaa kayri wuduuin asagoon weyse qabin looxi waad ku qori kartaa adoon weyse qabin ama buug waa ku qori kartaa wa qaala sheikhulislaam wuxuu yidhi wasaxiixu fii hada albaab sida saxiixa baabkan waxaa weeye maa habata wixii ka sugnaaday cani saxaabati ridwaanullaahi calayh wa huwa waxaana weeye aladii dalla calayhi alkitaab wasunna waa sida ay tusiyeen kitaabka iyo sunnaha wa huwa waxaana weeye anna masa musxafi musxafka taabashadiisa laa yajuusu lilmuxdis qof xadad qaba ama xadad weyn ha ahaado ama xadad yar miduu doono ha ahaado qof xadad qaba musxafka inuu taabto marnaba uma bannaan wa qaala raximahu llahu tacaala sheikhulislaam wuxuu kaloo yidhi walqiraa'atu akhrinta qur-aanka tajuusu way bannaan tahay maca alxadathi alasqar qofka xadathul asqar isagoo qaba wuu akhrin karaa weeye oo laakiin kitaabkii aanan taabanaynin gacantiisa ku taabanayn ama looxi aan gacantiisa ku qabanaynin asagoo halkaa ka eegahay weysela'aan aanba ha aada wuu akhrin karaa laakiin marka la taabanahayo qur-aanka musxafka kitaabka musxafka waa in weyse la qaba arrintaasna waxaa ku caddahay buu yidhi binnasi naski ayay ku caddahay buu yidhi iyo wa itifaaqi la'ima a'imada macnaha iswaafaqidooday ku caddahay marka baabkanna waxaa looga hadlay oo lagu soo caddeeyey kitaabka qur-aanka ah inuuna akhrin karin maxaan ku rahda qof janaabo qaba oo xadadkii weynaa qaba laakiin qofka weyse la-aanta ah inuu akhrin karo qur-aankii laakiin uunan taabanaynin macnaa markuu akhrinayo gacantiisa kitaabkii qur-aankaha ama looxi kuma taabanahayo ilaa uu saweyse qaato baabka kaas ku xiga waxaa weeye xukmu wadci lxaa'id xukunka uu leeyahay gabadha caadada qabta maxaan ku idhaahdaa wadinteeda in loo tago oo loo galmoodo macnaha xukunkeeda muxuu yahay macnaha ma xaaraanba ma gaalnima ma dembi kabiira famaa xukmuhu xukunkiisu muxuu yahay qofkii gabadh caadada qabta jimaaca muxuu yahay xukunkiisa maxaana laga rabaa oo ku waajibahaya wayaxrumu waxaa xaaraan ah bilitifaaqi sida la isku raacsan yahay ityaanu lxaa'idi gabar caado qabta in loo tago waa xaaraan culummada islaamka iskuma khilaafsana gabar caado qabta in jimaac loogu tago waxa weeye waa xaaraan weeye wa mustaxilahu kii xalaashaystana kaafirun waa gaal weye wuu ku gaaloobahayaa islaamka oga baxaya mukhrijun canilmilu ku noqonaya wanufasaa gabadha oo nifaaska qabta oo dhiigga dhalmada qabtane kadaalika lamid weegtii xaydka qabtay lamid tahay iyaduna wa qaala shawkaaniyu imaamu showkani wuxuu yidhi fii fatxi lqadiir kitaabkiisa fatxulqadiirka wuxuu ku yidhi walaa khilaafa beyna lcilmi wax khilaaf ah kama jiro ahlu cilmiga dhexdiisa fii taxriimi wadci lxaa'id inay xaaraan tahay gabar caado qabta in la jimaaco wa huwa macluumun min daruurati diin waana arin macluum aho la garanhayo oo arrimaha diinta min daruurati diin ka mid ah waxyaalaha daruuro ahaan diinta looga bartay ka mid ah wa ruwiya waxaa la wariyey can abi hurayra laga wariyey radi allaahu canhu can inabiyi uu ka wariyey eh, eh, sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man ataa xaa'idan qofkii u taga gabar caado qabta ow imra'atan fii duburiha ama haween xagga dambe oga taga ow kaahinan ama nin faalalow ah oo wax faalfaaliya u taga fa sadaqahu rumeeya bimaa yaquulu faalalowgii wuxuu uu sheegahayo rumaysta faqad kafara waa ku gaaloobay bima unzila calaa muxamed sal allahu caley nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey qofkaas waa ku gaaloobay bale qofkii gabarh caado qabta u taga ama haween xagga dambe oga taga ama nin kaahin ah intuu u taga wuxuu u sheegay ka rumaysta qofkaas wuxuu ku gaaloobay bima unzila calaa muxamed nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay baa lihi wa qaala alimaamu dahabi wuxuu yidhi annifaasu mila alxayd nifaaskana waa xaydkaoo kale un nifaaskuna waa sida xaydkaoo kale ilal arbaciina ilaa afartan laga gaaro oo gabadhii nifaaska qabto umushay ilaa afartanka ay ka baxayso waxay la mid tahay gabadha caadada qabtay la mid tahay falaa yaxilu lilmar'ati gabadha uma bannaana an tudiica zawjaha ninkeeda inay ku adeecdo idaa araada haddii uu doono ityaanaha inuu u yimaado oo jimaac ugu yimaado fii xaali alxayd waannifaas xaaladda ay caadada qabto iyo xaaladda nifaaska ay qabta labadaba gabadha uma bannaan inay ninkeeda ku adeecdo inuu u yimaado wa tudiicuhu laakiin way addeecaysaa ninkeeda fii maa cadaa daalik wixii intaa ka haray gabadha muslimadda ah markay caadada qabto ama markay umusha ku jirto ninkeeda inay isu dhiibta ma ah waa inay diidaa waxyaabaha ay ku addeecayso ka mid ma ah ila rasuulku wuxuu yidhi laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inama daacatu fi lmacruuf yacnii waxa laisku adeecayo waa macruuf wey ee macsiyo laiskuma adeecayo marka arrintaas marka waxa weye gabadha muslimadda ah markay xayd qabto ama markay nifaas qabto waxaa weeye ninka isuma dhiibayso oo jimaac bes unbaa la diidahaya laakiin wixii kaleo istimtaac iyo jirkeeda kale waa u bannaan yahay wey laakiin jimaaca unbaan la ogolayn xaaladaasi wa ida nqadaca damu lxaydi wanifaas haddii gabadha uu ka go-o oo ka dhammaado dhiiggii xaydka iyo kii nifaaska falaa yajuusu ma bannaana wad-uhaa in loo tago xataa takhtasila ilaa ay ka mayranayso xataa dhiigga caadada ahaa markuu ka go-o ama kii nifaaska ah gabadha markuu ka go-o ninka weli uma tegi karo qubays ayaa shardi ah waa inay gabadha qubaysataa soo qubaysataa oo caadadii kasoo mayrataa ama nifaaskii dhiiggii dhalmada ay kasoo mayrataa markaasaa ninkeedii uu isticmaali karaa waxaa u daliila liqowlihi tacaala walaa taqrabuuhunna buu allah yidhi haweenka ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay daahir ka noqonayaan oo caadadii ama nifaaskii uu ka go-ayo fa idaa tadaharna markay mayrtaanna fa'tuuhunna markaas u tagaa layidhi qaala sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi wayaxrumu waxa xaaraan ah wad'ul xaa'id gabarh caado qabta in loo galmoodo waa xaaraan fa in wudi'a fi lfarji haddii xagga hore looga tago fa calayhi diinaarun kafaaratun waxaa qofka ninka ragga ah korkiisa noqonahaya hal diinaar oo kafaara gud ah wayuctabaru wa yuctabar waxaa laga soo qaadayaa an yakuuna inuu yahay diinaarkaas madruuban mid madruub ah yacni mid la sameeyey oo la habeeyey inuu yahay oo samaysan oo sidiisii ceyriin inuusan ahayn oo mid la nadiifiyey oo ku rahdaa wasakhdii wixdhan laga saaray ah wa idaa takarara min azowji alwadu fi lfarji buu yidhi sheikhulislaam hadduu ninka ku laalaabto jimaaca haweentiisa farjiga iyadoo xayd qabta dhowr jeer hadduu ku laalaabto walam yansajir uu ka waantoobi waayo oo arintaasi uu iska dayn weeyo furiqa baynahumaa asaga iyo gabadhi waa la kala furahayaa kamaa qulnaa sida aan soo sheegnay buu yidhi fii maa idaa waaahaa idaa wadicahaa sida marka uu u tago fi dubur xagga dambe markuu uga tagoo kale oo walam yansajir uuna ka joogi waayo oo arintaasi looga caal waayo sida loo kala geynahayo oo qofka muslinka qaadiga muslimka uu kala geynahayo sidaasoo kale ninkii caado ka dhigta gabadha xaydka qabta ama gabadha nifaaska qabta inuu u tago u tago oo laga keri waayo arintaas caadaysta asagii gabadhi waa la kala geynahaya qaadiga muslimka kala eryahaya wayaxrumu waxaa xaaraan ah wadcu lxaa'idi xaala nusuuli dami biitifaaqin waxaa xaaraan ah in loo tago gabadh caado qabta xaaladda gabadha dhiigga uu ka socdo sida la isku waafaqsan yahay fa yaxrumu cala almar'ati haweenta waxaa ka xaaraan ah an tumakina inay isu dhiibto zawjaha ninkeeda min wadihaa jimaaceeda wahiya xaa-idun ayadoo qabta kamaa yaxrumu cala rajuli an yaatiya sida ninkaba uu xaaraan uga yahay inuu haween caado qabta u tago qabla an yanqadica damu lxayd inta uunan ka go-in dhiigga xaydka wa takhtasila aysan ka mayranin fa in cajazad gabadhii hadday awoodi weyso canilqusli mayrashadii hadday ku cuslaato ama qubayskiiba dhib uu ku noqdo oo ama ma ogtahay nafteedii biyihii ay dhibahayaan wajaba calayha an tatayamama waxaa waajib ku noqonahay inay booraysato markaas hadduu biyihii dhibahayo biyaha dhibahay lagama wada laakiin haddii biyihii macnaa qabow ay ka cabsanayso oo waan qarqarayaa keliya ma ahan waxaa waaye in gabadhii haddii biyaha isku shubto ama xanuun hayay uu kusii kacayo ama xanuun aanan haynin uu hadda keenahayo ama xanuunkii hayay uu sii badanahayo ama gabadhiba nafteeda inay dhimataba ay ka baaqayso ama wadnaha inuu istaago oo kale wey wax la sheegaya laakiin saaka qabo weeye waan qarqarayaa oo biyaha waan ka cabsanaya dhaxandhaxan baa jirtaa ma ahan macnahaas macnaha sida dadka qaar ay u maleeyeen arrinka wa su-ila sheikhulislaam ibnu taymiya waxaa la weydiiyey can jimaaci lxaa'id gabadha caadada qabta jimaaceeda la weydiiyey hal yajuusu ma banaan yahay am laa mise ma bannaan faajaaba wuxuu ku jawaabay lislaam wuxuu ku jawaabay wadcu lxaa'idi laa yajuusu biitifaaqi ala'ima gabadha caadada qabta u tegiddeeda ma bannaano sida aimada islaamka isku raaceen buu yidhi kamaa xarama allaahu daalika warasuuluh sida allah rasuulkiisaba ay u xarimeen wax banaan ma uhu yidhi waman ataa xaa'idan marka qofkii gabarh caadada qabta u taga ow nufasaa ama gabar nifaas ku jirta oo umushi ku jirta u taga fa calayhi tooba marka koowaad horta ilaahay qofkaas inuu usoo laabto u toobadkeena laga rabaa waxaa kaloo laga rabaa waan yatasadaqa bidinaarin ow nisfi diinaar inuu sadaqeeyo hal diinaar ow nisfi diinaar ama diinaar barkiis marka diinaar waa lacagta dahabka ka samaysana diinaar la yidhaahdaa annaga wadankeena soomaaliya loogama dhaqmo marka wuxuu samaynayaa qofkii diinaarka wadamadan kuweyt iyo wadamada la ah ayaa diinaarka laga isticmaala marka suuqa sarifkaa la tegayaa waa lasoo ogaanaya halkii diinaar doolar ahaan meequ u dhigmaa baa la oranaya markaasaa laguu sheegaya waxaa lagu leeya halkii diinaar dolar ahaan waa intaas intii laguu sheegay baad bixinaysaa marka nisfu diinaar haduu yahayna suuqa unbaad ka ogaanaysaa diinaar barkiisa imisa doolar ahaan lagu sarrifayaa baad leedahay inta marka laguu sheego nisfu diinaarka intii lagaaga sheego ayaad ku kafaaro gudanaysaa waxaa daliil u ah in qofka ku dhaca haween caado qabta ama haween nifaas qabta in laga rabo kafaara gudkaas waxaa daliil u ah lixadiidi ibni cabaas radia allaahu canhuma can rasuulilaahi uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam fi ladii kii ya-tii u tagahaya imra'atahu haweentiisa wahya xaa'idun ayadoo caado qabta qaala nebiga wuxuu yidhi yatasadaqu wuu sadaqaysanhayaa ninkaasi bidiinaarin hal diinaar ow binisfi diinaarin ama min diinaar barkiis marka xadiidkaasaa sheegahay qaala alkhidaabi wuxuu yidhi fi lmacaalim macaalimu sunanka wuxuu ku yidhi kitaabkiisa macaalimu sunanka wuxuu ku yidhi dahaba waxaa ku tegay ilaa iijaabi alkafaarati kafaara gud inay waajib ku tahay calayhi ninka korkiisa oo haweentiisa iyadoo caado qabta ama iyadoo dhiigii dhalmada ku jirta u tegay inay kafaara gud waajib ku tahay waxaa sidaa ku tegay hayru waaxidin min alculamaa'i culummada mid wax ka badan baa sidaa ku tegay minhum culummadaas waxaa ka mid a ah qataada wa axmed binu xambal wa isxaaq baa ka mid a ah. wa qaala waxaa yidhi bihi qowlkaas oo kale ashaafici qadiiman qowlkiisii hore oo ciraaq markuu joogo imaamu shaafici laba qowl buu leeyahay qowl qadiim ah iyo qowl jadiid ah ciraaq waagii uu joogay waxaa aqwaashiisii uu qoray waxaa la yidhaahdaa qowl qadiim baa la yidhahdaa masar markuu yimidne aqwaashii uu ku hadlay ama wixii uu sheegay waxaa la yidhaahdaa qowl jadiid ah marka qowlkiisii qadiimka ahaabuu sidaa ku yidhi uma qaala haddana shaafici wuxuu yidhi filjadiid qowlkiisii cusbaa oo dambe oo masar markuu joogay laa shaya calayhi waxba lagama rabo qofkaas wakhtaara sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu doortay iijaabu lkafaarati kafaara gud inay waajib ku tahay calaa man ataa imra'atahu wahiya xaa'id qofkii u taga haweentiisa ayadoo caado qabta wa qaala sheikhulislaam wuxuu yidhi huwa muujibu lqiyaas wey waa waxyaabaha qiyaasta ay keensanayso waajibinayso low lam taati shareecatu bihi xataa shareecada islaamka haddaynanba la imaan xataa qiyaaska saxiixaba keenahay fa kayfa marka maxaad u malaynaysaa buu yidhi waqad jaa at bihi marfuucan wa mawquufan ayadoo shareecadii ay la timid oo axaadiidtii ay ku timid arrinkaasi asagoo xadiidka marfuuc marna ah wa mawquufan marna mowquuf ah wa qaala sheikhulislaam wuxuu yidhi kulamaa kaana min almacaasi wax kastoo macsiyada ka mid ah muxaramul jinsi jinsi ahaanna xaaraan u ah ka dulmi sida dulmiga walfawaaxish sida fawaaxishta iyo zinado kale lam yushrac lahu kafaara kafaara gud maxaan ku idhaahdaa looma jideeyo macnaha kafaara gud looma jideeyo bal fii maa kafaara gudka waxaa loo jideeyay fii maa kaana mubaaxan fi lasli wixii asal ahaan mubaax u ahaa oo waxurima loo xarimay licaaridin macnaha wax soo dariyey loo caariday oo waxaa ka mid ah kalwadi fi siyaam yacni qofkii waqtiga soonka haweentiisii u taga oo jimaaca wal xayd qofka haweentiisa ayadoo caado qabta u taga wa huwa saxiix qowlkaas ayaana saxiixa abuyid marka waxaa weeye qofkan marka haweentiisa ayadoo caado qabta u tegahaye ilaan haweenta u tegitaankeeda asal ahaan waa wax bannaan oo mubaax bay ahayd laakiin waxaa hadda soo dariyey waxaa weeye xaydkan ama waxaa soo dariyey soonkan marka soonkii waxaa la yidhi haweentaha laga fogaado waqtiga xaydkana waxaa layidhaha laga fogaado laakiin jimaaca sidiisa asal ahaan mubaax buu ahaa laakiin waxaa loo xarimay licaaridin baa layidhi shay caarid ahoo yimid oo soonkii iyo xaydkii marka wixii shay caarid ah dartiisa loo xarima haddii la sameeyo kafaara ka waajibaysa wixii asal ahaan markii horeba xaaraan ahaa haddii la sameeyo waxaa weeye kafaaro looma jideeyo hadda zinadoo kale qofkii zinaysta zinada asal ahaan bay xaaraan ahayd qofkii lama dhahay ha kafaaro gud ama waa la rajminhayaa hadduu muxsin ahaa oo guur soo maray hadduunan muxsin ahayn oo guur soo marinna boqol karbaashaa lagu dhufanaya baabka kaas ku xiga waxaa weeye maa jaa-a fii qusli dami lxaydi min athowb wixii ku yimid dhaqitaanka dhiigga xaydka marada laga dhaqahay wixii ku yimid ilan dhiiggan xaydka waxaa weye najaaso weeye jidhka hadduu kaa gaaro waa iska dhaqaysaa marada hadduu kaa gaaro maradii kuma tukan kartid waa inaad ka dhaqdaa wixii gaaray can asmaa waxaa laga wariyey asmaa binta abibakar bakar abi bakar gabadhiisay ahayd zubeyr binu cawaam ayaa qabay cabdulaahi binu zubeyr hooyadiis wey anna imra'atan sa'alat baa waxay su-aashay annabiya sala allahu calayhi wasalam can thawbi maradii yusiibuhu damu min alxaydati maradii uu asiibahayay dhiigga min alxaydati xaydka xaggiisa ka asiibahay fa qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xutiihi buu yidhi xoq buu yidhi meesha oo marada dhiigga uu ka gaaray xoq uma uqrusiihi kadibna rug bilmaa'i biyo ku rug uma rushiihi kadibna biyo ku bilbil wasallii fiihi kadibna ku tug marka baabkan marka waxaa lagu baranhayaa gabdhaha markii caadada ay qabaan dhiigga caadada markii maryaha uga halaabo siday u dahirinhayaan ayaa lagu baranhayaa nebiga wuxuu yidhi xutiihi xoq buu yidhi waa la xoqahaya cididaa lagu xoqahaya uma uqrisiihi kadibna rug bilmaai biyihii baa lagu rugahaya lagu rugahaya uma rushiihi kadibna biyaa lagu raacinhaya lagu bilbilahaya wasalii fiihi kadibna ku tukaa layidhi can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi anna khawla khawla gabadha la yidhaahda qaalad waxay tiri yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow laysa lii anigu malihi ilaa thawbun waaxid anigu horta hal mara keliyaan dhar ka qaba dharoo dhanba hal mara keliyaan ka haystaa wa ana axiidu fiihi waana ku xaydaa maradii xaydki markii igu dhaco xaydkii baa iga gaara qaala nebigu wuxuu yihi idaa tadaharti markii aada isdhahiraysid oo inaad isdhahirta aada doonaysid oo maradiin aad ku tukato faqsilii marada dhaq faqsilii waxaad dhaqdaa mowdica dami marada meeshii dhiigga uu ka gaaray ka dhaq uma sallii fiihi kadibna ku tuko qaalad waxay tidhi yaa rasuula allaah in lam yakhruj atharuh markaan maradii meeshii dhiigga uu ka gaaray aan ka dhaqon ka mayro hadduu bixi waayo raadkiisii ka waran dhiiggii raadkiisii hadduu maradii ka go-i waayo qaala nebigu wuxuu yidhi yakfiik yakfiiki waxaa kugu filan almaa-a biyahaas aada ku dhaqday ood ku rugtay keliya kugu filan walaa yaduruki ku dhibi maayo atharuhu raadka marada ku haray oo marada raadkii kasii muuqda waxba kaa dhibi maayo haddaad adiga juhdi bixisay ood cidida ku xoqday ood saabuun iyo shaambiyo waxaad heli karta ku dhaqdood rugtay ood raacisay wixii marada kasii dhex muuqda ku dhibi maayo maarata wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastadactum allahna wuxuu yidhi fattaqu mastadactum qofka waxaa weeye istidaacada unbaa la amray laa waajiba maca cajzin walaa xaraama maca daruuratin sidaas wey qaacidada usuuliga baabka kaas xiga marka gabdhuhu sidaasay dharka caadada oga dhacay oo dhiigga caadada dadka uu ku dhacay macnaha sidaasay u meyranhayaan baabka kaas ku xiga waxaa weeye suquudu salaati can ilxaa'id salaadda inay ka dhacayso gabadhii xaydka qabtay salaad inaan laga rabin wey salaad lagama rabo mana soo qadaynayso ilaahay baa u cafiyey qad warada fi sunnati sunnada rasuulka waxaa ku arooray ana alxaa'ida gabadha caadada qabta taqdi soom soonka inay soo qadaynayso waqtiga caadada ay qabtay soonkii ka tegay inay soo qadaynayso hadhow gadaal ay kala imaanayso walaa taqdi salaata salaad laakiin aysan soo gudaynin oyna soo qadaynin waxaana daliil u ah lixadiidi mucaadat alcadawiya gabadhan mucaadat alcadawiya la yidhaahdo xadiidkeeda daliil u ah can mucaadat alcadawiya qaalad waxay tihi sa'altu caaisha caaishaan weydiiyey ayaan su-aal weydiiyey faqultu waxaan ku idhi maa baalu lxaa'idi waa maxay xaalka gabadha caadada qabta taqdi soom soonka ay usoo qadaynaysaa soonkii ka tegay maalmaha caadada maxay usoo qadaynaysaa walaa taqdi salaata salaada laakiin aynu usoo qadaynin fa caaisha waxay tihi axaruuriyatun anti adiga ma gabdhaha xaruuriyada gabdhaha khawaarijta miyaad ka mid tahay hablaha khawaarijta miyaad ka mid tahay xaruuriyiinta waxaa la dhihi jiray khawaarijta meel markay cali ka baxeen oo daacadiisa ka baxeen meel xaruuraa la yidhaahdo ayay isku urursadeen marka xaruuriyiin baa la dhihi jiray qultu waxaan idhi bay tiri lastu bixaruuriyatin ani gabar xaruuriyad aho khawaarij e miihi walaakinii as'alu laakiin su-aal cilmi faa'iidaysi ah ayaan ku su-aalay qaalad caaisha marka waxay tiri kaana wuxuu ahaa yusiibunaa midna asiiba daalika xaydka fa nu'maru waana amri jiray biqadaa'i soon soonka soonkii maalmaha caadada naga tegay inaan soo qadayno waana la amri jiray walaa nu'maru biqadaa'i salaad bay tiri caaisha laakiin inaan salaadii naga tagtay maalmaha caadada aan soo qadayno nalama amri jirin bay tiri marka xikmada soonka loo soo qadaynahayo oon maalmihii kaa tegay loo soo qadaynahayo soonka oo maalmihii kaa tegey xaydka dhexdiisa salaadii kaa tagtay aan loo soo qadaynin xikmadaas ilaahay baa garanhaya ah, ilaahay baa garanhaya ah, culammada qaar waxay yidhaahdeen dee salaadii maalintii intaasoo jeer soo noqonaysaa shan jeer marka maalmihii todoba maal caadada haddii haysay toddoba shan lagu dhuftay waa soddon iyo shan marka way badanaysaa oo intaasoo salaadood bay noqonaysaa culays bay ku noqoni laakiin soonka waa iska yaryahay asaga macnaha waa iska yaryahay waxaa laga yaabaa maalmo yar keliya inay soonkii ka tago ama bishii gabadha shan beri lix beri le soonka bisha ramadaan dhanba shan beri keliya uu ku dhaco marka ilaahay baa garanaya walcilmu cinda allah wey qaala alimaamu nawowi wuxuu yidhi fii sharxi muslim hada alxukm muttafaqu calayh xukunkan waa arrin laisku raacsan yahay ajmaca almuslimuun buu yidhi muslimiintu way isku raaceen calaa ana alxaa'ida wannufasaa gabadha caadada qabta iyo midda nifaaska dhiigga dhalmada qabta laa yajibu calayhimaa inuunan waajib ku ahayn asalaata salaad inay soo qadayaan wala soom asalaata salaad inay tukadaan wala soom soon inay soomaan fi lxaali xaaladaas xaaladda macnaha ay caadada qabaan ama xaaladda ay nifaaska qabaan inay gabdhahaasi salaad tukadaan ama ay soon soomaan waajibkuma ah culummada islaamka dhan waa isku raacsanyiin wa ajmacuu waxaa kaloo isku raaceen calaa annahu laa yajibu calayhimaa inay gabdhahaas caadada iyo nifaaska qaba waajib aysan ku ahayn qadaa'u salaati salaadii waqtiga caadada ama waqtigii nifaaska ka tegey salaadihii ka tegey inaysan soo qadaynaynin ijmaac baa lagu yahay wa ajmacuu waxaa kaloo culammadu isku raaceen calaa annahu yajibu calayhima gabdhaha oo caadada qaba iyo kuwa nifaaska qaba inuu waajib ku yahay qadaa'u soom soonkii maalmihii ka tegey oo nifaaska dhiig dhalmada oga tegay ama xayidka dartiis oga tegay inay soo qadeeyaan inay waajib tahayna culummada islaamku way isku raaceen baa liidhi marka arrintaanna waa arrin muhiim ah oo gabdhaha muslimiinta inay bartaan looga baahan yahay gabadha caadada maalmaha ay qabto soonkii ka tegay waa laga rabaa salaadii lagama rabo maalmihii waqtigii nifaaska ay qabtay soonkii ka tegay waa laga rabaa laakiin eh, salaadii ka tagtay lagama rabo marka waa sidaas inay u ogaadaan oo cilmigaas ay yeeshaan weeye hada wabilaahi towfiiq